walxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd waxaan ku jirnay qeybtii saddexaad ee kitaabka fasalkii saddexaad baynu ku jirnay fii khuluqi tawakuli cala allahi tacaala walictimaadi cala annafsi fasalka wuxuu ku saabsanaa eebbaweyne korkiisa la huskado ka gadaalna laysku tashado naftaada aada ku tashatid labadaas aynu kus ku jirnay waxaynu maraynaa wa min haada sida aynu soo sharaxnayba alhadyu hanuun ahaaday hanuunkii annabawiyu nabiga loo nisbeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo wa tacliimu waxbarid almuxamadiy nabiga muxameda loo nisbeeyey sidaasuu ummaddiisana ku hanuuniyey ummaddiisana uu baray kolka hanuunkaas iyo tacliimta nabiga ayaa ikhtabasa almuslimu qofka muslima qalin daartay nadrata u aragtidiisa silka taasaan soo sheegnaya ila al asbaab asbaabta uu arkayo halkaasuu ka qaatay oo falaysa maaha huwa qofka muslimkaa fiihaa aragtidiisa mubtadican mid wax gaar jecday ee isagaa arrin cusub bilaabay maaha walaa mutanadixan mid diintii ka dulbaxay maaha wainamaa wax kale maaha huwa muslimka muctasin mid dayday wey nebiguu ku dayday waa muqtadiin mid hoggaansamay wey ama alictimaadu kutash calaa nafsi naf korkeed lagu tashado fa ina almuslima qofka muslima laa yafhamu kasi maayo minhu ictimaadka maa macna ka kasi maayo yafhamuhu uu macnahaas kaso almaxjuubuuna kuwa la xijaabay bimacaasiihim bisababi macaasiihim caasintay ee bacaasiyeen sababteed ayaa xaqii inay arkaan looga xijaabay can anfusihim iyaga naftooda xaggeeda oo min annahu ictimaadkii waxay u arkeen cibaaratun inay tahay waxay cabiraysaa can qadci sila xiriirka goyntiisa bilaahi eebbe lala xiriir lahaa tacalaa korhay wa alictimaadu calaa nafsi in eebbe xiriirkii laga gooso oo qofka naftiisa ka hadla yeesho bay maxjuubiinta u arkeen wa ana alcabda addoonkuna huwa addoonka inuu yahay alkhaaliqu midka uumay liacmaalihi camalyaalkuu samaynaya uumay inuu yahay bay u arkeen waalmuxaqiq inuu addoonka yahay kan xaqiijiyey likasbihi wuxuu kasbanayo samaynayo wa arbaaxihi ribixyaalka uu gaarayo binafsihi isaga naftiisa inuu ku gaaray bay u arkeen wa annahu arrinka inuu yahay laa dakla faragelin inaan lilaahi eebbaweyne u sugnaan fii daalika addoonka kasabkiisa iyo ribixyaalkiisa inuusan eebba shaqa ku lahayn ayay u arkeen kolkaa kuwaasi khaaliqan eebba ahayn bay qireen tacaala allaahu eebba weyne waa kor ahaaday amaa wixii xaggii baa eebba ka kor ahaaday yatasawaruun kuwa eebba laga xijaabay ay suuraysanayaan wa inamaa wax kale maaha almuslimu qofka muslima id yaquulu markuu leeyahay muslimka biwujuubi lictimaad cuskiina waajibide cala nafsi la cuskado eebbana la saarsado filkasbi kasabkii gudihiisa iyo walcamal hawsha qabashadeeda yuriidu wuxuu rabaa muslimka bidaalika arrinkaas annahu arrinka inuu yahay laa yubhir addoonka inuusan muujinin iftiqaarahu dhibqabidiisa ilaa axadin axad xaggii uu u dhib qaba inuusan muujinin axadkaasoo hayrillah eebaweynaanana ilaa hayri mawlaa allaha isaga leh maamulaya hayrkii inuusan dantiisa u muujinin ee fa idaa amkanahu haddii qofka muslima u suura gaso an yaquuma inuu isu taago linafsihi isaga naftiisa calaa camalihi howlaha uu qabsanayo korkooda isagaba inuu qabsado hadday u suura gasho fa innahu ina almuslim qofka muslimkaa laa yushmiduhu camalkuu qabsan karay ma cuskiyo oo uma tiiriyo ilaa gayrihi isaga maahaane in kale uma tiiriyo waidaa ta'ataa hadduu suuro galo lahu lilmuslimi qofka muslima an yasuda inuu duudo xaajatahu dantiisa binafsihi isaga naftiisa inuu danihiisa duudo hawlihiisa dhammaystirto danihiisa qabsado hadday u suuro gasho falaa yadlub addoonkii ma raadiyo macuunata kayri isaga maahaane in kale gargaarkeed iyo gacansiinteed ma dalbo walaa musaaxadata axadin qof gargaaridiina ma dalbo si wallah eebbaweyne ka soo haray wey wa limaa fii daalika arrinkaas gudihiisa waxa ku sugan ahna min tacalluqi alqalbi qalbigaaga ku dhegidiisa bikayri illaahi eebba waxaan ahayn oo qalbigaaga ku dhego wahwa in qalbigaaga waxaan eebba ahayn ku dhagaana maa arrin waay laa yuxibuhu uusan jaalay almuslimu qofka muslima in qalbigiisa waxaan eebba ahayn ku dhego muslin ma jaala walaa yardaahu muslina raalli arrintaa kama aha kuna raalli noqon maayo waalmuslimu qofka muslima fii haadaa arrinkaas gudihiisa huwa muslimka saaliku wuxuu qaaday darba saalixiin addoomihii eebbee suusuubana ee rusul iyo nebiyaal iyo taqiyaal lahaa waddadoodii buu qaaday uma ayan ogoleyn qalbigooda inuu khayrallaahi ku soo dhaco waxay qabsan karaanna inay cid kale u adeegsadaan ma ayan ogoleyn kolkaa tawakul calallah eebba weyne la cuskado iyo walictimaadu calaa nafsi naftaada oo lagu tashado oo danahaaga la guto saalixiintii eebbe ee rusul ka bilaabatay ee nebiyaal lahay ee culimo lahay saasaa u dhaqanahaydu walmuslimu ninka muslima fii hadaa arrinkaa gudihiisa huwa muslimkii saalikun wuxuu qaaday darba saalixiin addoommihii eebbe wa wanaagsanaa jidkoodii buu qaaday wamaadlin waa tagay muslimka calaa sunani sidiiqiin kuwii eebbe rumeeyey ee nebiyaal ku xigay waddooyinkoodii buu ku tegey faqad kaana wuxuu ahaan jiray axaduhum sidiiqiin midkood idaa saqada hadduu dhaco sawduhu ushuu wato min yadihii gacantiisa hadduu ka dhaco wa huwa isaga sadiqaa raakibun uu fuulo calaa farasihi faraskiisa korkiisa isagoo fuula ushiisii hadday ka dhacdo yanzilu dhulku u degi jiray sidiiqii ama saalixii yanzilu waa degi jiray ila alardi dhulku u degi jiray liyatanaawalahu ushiisii inuu qaato binafsihi isaga naftiisa uu u qaato cid uusan u dirin walaa yadlub sidiiqu ma dalbi jirin min axadin qof xaggi an yunaawilahu inuu siiyo ushii iyaahu isaga sidiiqa ma dalbi jirin waqad kaana rasuulullah alle rasuulkii wuxuu ahaan jiray sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye yubaayicu lmuslima qofka muslima ballan buu la geli jiray calaa iqaamati salaa salaada oogideeda korkeeda buu kula beecsami jiray oo ballan iyo dhaar ku qaadi jiray waitaa'i zakaa sakada gudideeda gudidaasuu mubaayaca nabiga qofka muslima kula samayn jiray labadaa in lagu bectamo oo mubaayaca lagu sameeyo waa mudan yihiin oo waa tirashii islaamkay ka mid yihiin laakiin bal tanaare wa anlaa yas'ala inuusan warsan buu nabiga asxaabta ku dhaarin jiray axaddan qofna inuusan weydiisan xaajatahu dantiisa hayr allah eebba kayrkii ah tacaalaa korahay eebba in la dan warsado amar wey was'alu llaaha min fadlih fii suurati innisaa bay ku jirtaa was'alu llaaha min fadlih eebba weyne deeqiisii weydiista sababtu waxaa weeye eebba subxaanahu casa wajala isagii baaba kugu soo dhoweynaya waxaa weydiiskiisa faqaala casa min qaa'il waidaa saalaka cibaadii xanii fainii qariib ujiibu dacwata adaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun marka asxaabta nabiga weydiiye aqariibun rabbuna rabbigana ma noo dhow yahay fanunaajiihi hoos aan ula koodna oon hoos ugu dan sheeganno ee miyuu noo dhow yahay am baciidun ma naga durugsan yahay fanunaadiihi aan u qaylinna su-aashaana nabiga la weydiiyey jawaabtii eebbay toos uga timid ilaah subxaanahu wa tacaala faqul ma oran haddii su-aashaa lagu weydiiyey rasuul allow sidaa ku jawaab sida meelo badan oo nabiga wax lagu weydiiyey ay jawaabtii eebba ka timid nabiga iyadoo la farayo yasaluunaka can ilyataama qul islaaxu lahu yasaluunaka can ilkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir yasaluunaka maadaa yunfiquun qul maa anfaqtum min khayr yasaluunaka can iljibaal faqul yansifuhaa rabbi nasfa waxaa isdaba yaalla su-aashaasaa kugu soo socota jawaabtaa ka bix amaa midaan waxaasoo dhan waa ka duwanta waxaa la yihi waidaa saalaka cibaadii cani addoommahaygaatee xagga ii kaa warsadeen oo alla ma noo dhow yahay hoosaanula koodne ma naga dheer yahay aanu dhawaadane haddii lagu weydiiyey faqul lama dhihin fa inii qari allaa toosu jawaabay waa dhowaaye isagii baa sheegay subxaanahu casa wajal inuu dhow yahay jawaabtii nabiga looma soo dirin amaa saxaabta nabigay wax weydiiyeen aqariibun rabbuna yaa rasuula allah fanunaajiihi am baciidun fanunaadiihi nabigay weydiiyeen ilaah baa yidhi fa inii waa idiin faqul lahum inii qariib lama dhihin intaa jawaabtii dhawaashadii eebe iyo inuusan dhaweyn su-aashii jawaabteeda fa inii qariib bay ku ekeen waljawaab calaa qadri su-aal inta su-aashu la eg tahay in la eg baa lagu jawaabaa laakiin subxaanahu casa wajal waa callaamu lguyuub waa caliimun bidaati suduur su-aashaas maxaa ka dambeeyey ilaa su-aashu ulajeeday lahayd ulajeedada waxaa weye in la tugaa la rabay marka tuugmadii hadduu noo dhow yahay hoos baan u tuugaynaa hadduu naga dheer yahay kor baan u tuugaynaa kolka waa dhowahay laguma dayn tuugmadii baa laga jawaabay fa inii qariib waxaa ku xiga ujiib oo waa dantii su-aasha lagala waan aqbalayaa dacwata daaci kan tuugtamaaya tuugtamidiisa intaan qariib ahay baan weliba aqbalaya goormaad aqbali haddii lagu yidhaha jimcadaa la aqbalayo ama iidaha la aqbalayo ama haben markaa la aqbalaya waa kugu adkaan lahay wakti laguguma xirin idaa dacaan tugmaadii baa lagu xiri fainii qariib waan dhowahay ujiibu waa aqbalaya dacwata daaci daacigiina lama dhihin waayeelkaan ka aqbalaya dhallinyaraan ka aqbalaya haweenkaan ka aqbalaya midna lama oran daaci baa la yidhi ujiibu waa aqbalaya dacwata daaci ka tuugtamaya wuxuu rabaa ha noqdo kaa'inan mankaan tuugmadiisii baan aqbalayaa idaa dacaan markuu ituugaba marka gacantii eebe baa habeenkii fidsan maalintiina fidsan nabigaa sidaa noo sheegay maxaa loo fidinaya inuu kii maalin tuugay iyo kii habeen tuugay mid la arkaba uu qubuul la kulmo eebba biyatooni male albaab xidhana male saacada gaar ahaaneedna male ina allaha yabtudu yadahu bileyl liyatuuba musiibu nahaar wayabtudu yadahu binahaar liyusiiba musiibu leyl musiiu leyl maalinkii baa laga aqbalayaa musiiu nahaar habeenkii baa laga aqbalayaa wasadaqa allahu fii qowlihi wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukura labadiibaa isbedelaysa kolkaa wakti la arkaba tuug ma uu saalix yahay eebba in la tuugo waktaanu saalixayn male awqaad gaar loo ammaanay haba jirto sida nisful aakhiri leyl habeenka gadaalkiisa oo kale haddana wakti walba waa saalix idan alxamdulilah <coughs> alxamdulilah <coughs> wa an laa yas'ala allah wa laa yas'ala muslimkii waa inuusan tuugin axadan qofna xaajatahu dantiisa kayr allahi tacaala aanan ahayn makhluuqu tabarna male su-aashina waaba kugu nahaya markaa shaacir xakiima ayaa wuxuu yihi laa tas'alanna baniya aadama xaajatan laa tas'alanna baniya aadama xaajatan was'ali aladii abwaabuhu laa tuxjab kambiyatooni buuba leeyihi nabad sugid baaba ku wareegsan متصول baa tahay baa lagu leeyay waad dawarsanaysa kalkataa laga tuuraayo meeshaas maxaad ka doobtay naftaadana u sababtay laa tas'alanna bani aadama xaajatan was'al iladii abwaabuhu laa tuxjabu allaahu yaqdab in taragta su'aalahu wa baniy aadam xiina yus'al yaqdab kan haddii weydiisto waa waxaa kasadaarag eebbana markaan wax la weydiisan wuu ku waxoonay kolkaad wax weydiisatana intaan la gaarin dantaadii weydiintii nafteedii baa cibaada tugmadii oo keligeeda baa ajira adducaau huwa alcibaada adducaau mukhu lcibaada ama yujiibu almundara idaa dacaa wayakshifu asuu axad ajiiba qofka maahanee dhibka qaba oon eebbahayn miyaa jira wey idan ictimaad calaa nafsi waxay noqotay atawakulu cala allah eebba cuskiina iyo naf ku tash naftaada wax la cuskada ma dhane ku tasho adiga isku tasho korshahaaga degso danahaaga qabso kolkaa markaad bani aadamka xikmo ayaa sayd cali laga wariyey wuxuu yidhi isal qofkaad doonta tuub takun cabdahu addoon baad u noqonaysa wastakni can man shiita qofkaad doonta ka maaran takun midlahu garabkaa uu kaa dahaya markaad ka maaranto garabkaaguu kaa dahayaa waxsin ilaa man shiita qofkaad doonta dhaqaale takun asiirahu jeebkaagu galay qofkaad dhaqaalaysa jeebkaagu galaya qofkaad tuugta allah toogma iska laha adigaa baa allah ka yeeshay addoonkiisii baad noqotay qofkaad ka maarantay waa la sinaatay ixtaj ilaa man shi'ta qofkaad doontaa u baaho takun cabdahu waxsin ilaa man shi'ta qofkaad doonta u samafal takun asiirahu adigaa qafaashay wastakni can man shi'ta qofkaad doontaa ka maaran takun midlahu waan laa yas'ala axadan xaajatahu dantiisa kayra allaahi eebbaweyne kayrkii taalaa korahaye waalmuslimu idan waxaynu sharxayno caqiida wey kolkaasaa sheikhu yihi waalmuslimu qofka muslima id yaciishu gooruu nool yahay calaa haadihi alcaqiida caqiidada aan sharaxnay korkeeda uu ku nool yahay maxay tahay caqiidadu min atawakuli cuskiinaa cala allah eebbaweyne korkii la cuskado iyo walictimaadi ku tashi cala annafsi naf korkeed lagu tashado yuqadi wuxuu cunto siinaya caqiidatahu caqiidadiisiibuu cunto siinaya oo caqiidadu nafteedii cuntay rabta haadihii tan ahayd wayunami wuxuu kobcinaya ama kordhinaya khuluqahu dabeecadiisii daaka taynu soo sheegnay ahay biiraadi khaatirihi qalbigiisa ayuu wuxuu aroorinayaa min alwakti goor ila alwakti goor kale laga gaaro calaa haadihi ilaayaad aayaadkan oo kuwaana korkooduu ku aroorinaya aayaadkii annuuriya iftiinka loo nisbeeyey walaxaadiis axaadiis buu qalbigiisa ku aroorinaya axaadiista annabawiya nebiga loo nisbeeyey allatii aayaad iyo axaadiis istamada uu ka madad qaatay korarsiiyo ziyaado minaa xaggeeda caqiidatahu caqiidadiisa oo wastawxa uu ka waxyeeshay minhaa xaq aayaadkii axaadiistii khuluqahu dabeecadiisii wadaalika aayaadka iyo axaadiista arrinkaynu sharcnay tilmaanaya ka qowlilah eebba weyne hadalkii baaba kamida tacaala eebba korahay uu yihi eebba subxaana watawakal ayuha almuslim qofka muslima khitaabka muwajah lilmu'mini rasuulka min baabi awlaa suubana waxaa kala saarataa calaa alxayi allaha nool korkii markaad tala saaran lahayd meyid dhintay calaa alxayi allaha nool korkii tala saaro alladii allah inta uu hadda nool yahay haddana laa yamuut aan dhiman doonin haddana waa nool yahay mana dhiman doono geeri ka iman mayso ku iman maysa geeri iyo wa qowlihi eebbaweyne hadalkii ayuu ka nuur qaatay uu eebba yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii fii ficnaa xasbuna axadka nagu filan allaahu eebba weynow kelimaadka waaweyn ee taqdiiska iyo hufnaanta ku tusiya ee eebba maahaane aan uunka lala aadi karin bay ku jirtaa xasbunaa oo kale tabaaraka oo kale subxaana oo kale taqadasa oo kale ereyadaasi waxaan eebba ahay lama odhan karo xasbuna allah eebbaa nagu filan ayay yidhaahdeen wanacma alwakiil inta wakiil laga dhigto ilaahbaa ugu barwaaqa badan wa qawli eebba weyne hadalkii ayay ka waxyi qaateen tacaalaa kolahaye uu yihi ina allaha eebba weyne yuxibu eebba wuxuu jecel yahay almutawakiliin inta eebba uskata ayuu jecel yahay wa ka qowli rasuul rasuulka hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabigana yidhi innaga ummaddaa ayuu nabiga la hadlay calayhi salaatu wasalaam sida tawakulka aynu uga tagnay ama tawakulka qiimiga uu leeyahay haddii tawakul jiro inay dhibaato jirteen low goor annaku idinka mu'miniinta ah tatawakalu atala saaranaysaan cala allaahi eebba weyne korkii xaqa tawakulihi tawakul afka sheegaa carabka lagu luusluuso mutawakil baan ahay ama tawaakul waxsiya lugaha layska laabo allaan sugayaa la yihaa waxaa lama rabe xaqa tawakulihi eebba weyne tala saarsashadiisa xaqeedii haddaad tala saarataan la rusiqtum riwaayadan la rasaqakum riwaayo kale rabbi weydin cunto siin lahaa kamaa yursaqu ayr shimbirta lisida loo cunto siiyo riwaayo kale kamaa yarsuqu ayra kamaa yursaqu ayru shimbirta sida loo cunto siiyo shimbirta meel bay degaysa buul ku samaysanaysa ilmay dhalaysaa idan kasab kaleba iskuma daydo tawakulkeeda xuduud male dheer ma tabcato dukaan ma fureeto makhaayad ma samaysato mu-asase iyo sharika ma furato umana shaqayso buulkaasay gasha waaga markuu beryo oy iftiinka u jeedo yay buulkii ka buubta jidkii adiga aada ku socotay oo haddaad si kasta yeesho carre iyo cagdadeed moogi waxyeelaan la arkin bay gab leedahay kolkaasay ka dhargeysa haddaad meeshii timaado waxyaallay cunaysa muu jeedid iyadana waa darantoorinaysa ma hakanayso gaw gaw gaw gaw gaw gaw waa dherg xoogaa biyay u baahatay biyihii aad ku qabaysatay kistii kaa daaday ee birrif ku degtay iyadana gaw gaw gaw buulkeeday ku noqotay waaga hadduu baryo waa baahan tahay hadday noqonayso waa wabax wax kulfa ku hayaba male low gooranakum idinka tatawakalu atala saaratan cala allaahi eebbaweyne korkii xaqa tawakulihi eebba talasaasashadiisa xaqeedii atawakushaan larusiqtum waa laydin cunto siin lahaa kamaa yusaaqu dayru shimbir sida loo cunto siiyo taaqdu subaxdii bay ka lahdaa shimbirtu khimaasan iyadoo baahanoo boglaalan wa taruucu waa soo gadoonta bitaanan iyadoo wadaca dhargan baad iyo biyaba ka soo dharagtay wa qowlih nabiga hadalkiisiina uu ka madadiyo waxyii qaatay idaa kharaja hadduu baxo min baytihi aqalkiisa hadduu ka baxo bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa bilah uu nabiga oran jiray umu salama ayaa warinaysa ole weligii isagoo aqalkeega ka baxa oon hereygaa oran ma arag wa qowlihi hadalkii nabiga idaa kharaja hadduu baxa uu dhihi jiray min beytihi aqalkiisa uu ka baxo bismi illaah eebbaweyne magixiisa magaca qiimiga badan cuskashadiisa ayaan ku baxay haddaan baxay maxaan noqday tawakkaltu waxaan uskaday calallaahi eebbaweyne korkii ayaan uskaday oo afka iyo uurka iyo maskaxda iyo maanka intaba laga run sheego walaa xawla xeelad dhan lagu qabsadaa ma jirto walaa quwa quwo wax lagu qabsado ama laysaga dhiciyaana ma jirto ilaa billah bitawfiiqillah wa mucuunatihi wa taayiidihi eebbaweyne gal kaalmo iyo gargaar iyo tawfiiq ka timaada maahaane wax kale ma jiraan wa qowli nabiga hadalkiisa fii sabciina alfan toddobaatan kun buu nabiga sheegay aladiina toddobaatanka kun ee yadkhuluuna aljanna jannada geli doonaan bikayri xisaab iyagoon wax la weydiinin walaa cadaab aan soo marin ayaa nabigu sheegay markuu yidhi toddobaatan kun oo ummadayda kamida ayaa jannada toos u tagaya iyagoon soo marin meella markay xabaalaha ka baxaanba toos bay waadayan sida markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu sheegay ayuu iska tegay gurigiisa aaday kolkaasaa maskax iyo caqli toddobaatankii kun lagu raadgoobay oo la yidhi war toddobaatankaas aan xisaab marayn cadaabna marayn ee qabriga hadday ka baxaan ala duul jannada u gelaya waa kuwa laxalahum asaxaaba talow ma asxaabta maya walaxalahum aladiina wuliduu fi lislaam asxaabtu gaallimayba soo mareen iyo shirkiyo ilmaha asxaabta dhashay ama yihiin laala laala laala laala diyaa badan waxna waa la isku raaci waaye waa la isiloobay waa la weyraxay nin walba wuxuu siiri toddobaatankaa kun ee jannada xisaab la-aan galaysa ma xariirsatu hala horta waa kuwe kolka buuqiyaa botay halowsigiiyaa dheeraaday waa la is-iloobay hanqaltaagiyaa batay dadkaanaa la raadinayay gurigii buu ka maqlay mar labaad buu soo noqday calayhi salaatu wasalaam war maxaa idinku soo kordhay buuqiinni waa batay yaa rasuulallah toddobaatankii kun eed noo sheegtay aan weydiinaynay maxaad tidhaahdeen intaasay araa maraysa mid la isku raacay male kolka jawaabtiisii dhegeyso hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquun riwaayadan waa gaabiyey walaa yaktawuuna walaa yatatayaruun wacalaa rabbihim yatawakaluun meeqa tilmaan wey hum aladiina laa yarquun iyaga waxba ma daweeyaan intay dawa nooc ku timaado tufid hadday tahay kitaab gadin hadday tahay kaniini hadday tahay iyaga lafahooda gubid hadday tahay malab iyo xaqaaqiir hadday tahay laa yarquun iyaga waxmada weeyaan walaa yastarquun mana dawo dalbaan oo markay xanuunsadaan ilkay isdhaafsadaano waxay arkaan in ay u maslaxo tahay xanuunka waataynu nidhi marka ugu horeysa xanuunka waa lagugu burus celinaya dacfigaaga iyo addoonnimadaada haddaadan qandhanin ilmaha kaa dhimanin waxbaad ismoodi lahay kolka addoonnimaadiyaa lagu tusay ajrigaagiina waa la badiyey dembigaagiina waa la hodiyey oo nabiga waxaa ka sugnaatay inuu yihi qanada mu'minka dembiga waxay uga daadisaa geed angegay dabayl ku dhufatay say caleenta uga daadiso idan haddii addoonnimadaadii lagu tusay dembigaagiina la daadiyey awalna tugmadaada ma badnayn laakiin xanuun hadduu yimaado waloo dhanba waxaad ku soo koobi doontaa allah allah allah xadhigku markuu kaa bato shanqarkao dhan waad dhigaysa idan allaa lagugu xidhay khaladkaagiyaa la saxay dembigiyaa lagaa daadiyey ajrigaagiyaa la badiyey xanuunkii saasay bu arkaan iyaga masalatu alqadaa walqadar awal baad hore u rumaysay kolka hadduu xanuunka ugu yimaad iyaga dawo ma dalbaan cidna ma daweeyaan intii waaye asna walow ay banaanta isdaweynta haddana dabka si gaaraba loo sheegay tajribana lagu arkay lastana loo arkay ayuu malaa'igtu kolkaasu yidhi danbaan dhimanaya dab dambe noqon maayo eebuu ku tooba keenay malaa'igta socdaa u timi walaa yagtawuun isma gubaan walaa yatatayaruun waxma baasaysaa inaguna allaama ciqaar baan nacolowna bidcuur sagaal maxay ku yahay arbaca bil u dambaysa maxay ku yahay bil saddex maxay ka hadlay anaa kuu gudaaya eebba waxay ka hadlaysa shee wax kaama hadlay shaydaan baa kugu diray iyaduna waa ayaamullah wadakirhim biayaamillah ayaamihii eebbown kolka tanna wax kuma tarin tanna wax kuma yeelin ayaamiyaa la baasaysanayo maalmihaa la baasaysanayo waxaa la yidhi sabti maalin madow waxba lama fiilin arbacadaa la qato iyo xad islaana baabuur dib gaarsiiyey goorma sabti ahayd sabtiba hadduu ku dhacay sooma wixii waxaa ku shaqaysan jiray gaboorkay maroojiyeen maalmihii saanaa loo qoonsaday belihiiyaa la qoonsaday waxaa la yihi safar balaayo lama guursaday safar babsa hadday tahay xoolaa la qalaayo maxaa laga qalaayo shartii safar ay muxaram ka horreysa rabiic waa ka dambaysa kayrka iyagu wataan waa maxay safar mayay wax yeesha safar balaayo xoolaa la galaayo laaga la guursan maayo bilfulaan bilfulaan markaasaa qaar la diidaya xayawaan habeenka hadduu waraabo qayliyo taas waa weerdada oo faa'iida mar wiiro wiiro laga nixiyey oo halaqaa ugaarto maska iyadoo meel fadhigaa habeenkii hadduu gujiyo ama naaf mas urij ama la dartaro waa boodi wiiquuq markay tiraahdo saas khayr male guumaysoo kale guuguubay tiri walaa kolka ama xayawaan ama ayaamihi dabaynihi waxaan wax ku tarinna waa laga sheeganayo galayn wuxuuna taray waa ta loo dabaaldegayo saas baa layidhi so galayn maa absiruu naafqala asagaaba muudi ah oo simbiraha intuu dilaaciyo intay nafta daynin buu baarka kala baxa qiyaamana waan ciqaabaya dadkaan mudiga ee masaakiinta iyo goolayda dhameeyey ciqaabullaahi baa u taal waxaa jira makhluuqa xataa yuqaada lisaati ljalxa mina saati lqarna cadfiga qiyaamo la ogaayo sidii gees qabtay hardibi intii sii geeskii lagu rakibo baa laba goor ku dhufta laleey goortay ku dhufata kadib baa turaab noqon laleey kolka geeskan ciqaabaa u taal annagana saas baynu bixina waa gallayro jaarka wax ka khayr badan khayrku gelayuu taba wahaakada idan kuwaasi kuma jiraan kuwa jannada toosu galaya kuwaas maaha maxalu shaahidka waa calaa rabbim yatawakalu alla aaminsany cid kale wax ku fali maayaan waxay maskaxda ku hayaan amay imaanka ku hayaan amay tuugayaan amay rajaynayaan amay ka baqayaan oo ilbaahay dama jiraba waa kuwa kuwa gela nin baa haleelay cukaasha bni muxsin la yihaa ayaa marka nabiga warka ka dhammaaday yaa wuxuu yihi yaa rasuul allah udcu llaaha an yajcalanii minhu toddobaatankaa kun kama maarme ilaahay itug inuu igu dalo anta minhum baa lagu yihi safaa la galay kolka waana yaa rasuula allah anna la bari kolka ma joogsadeen warka dadaan loogu talagelin baa iman laha dimaatiiyo kaaldimashay noqon lahay ninkii u horreeyey waxaa lagu xiray sabaqa sabyaa waa lagaaga dheereeyey warkiina meesha lagu xiray idan qowlkaanay xuskan yihiin wa qowlihi nabiga hadalkiisa fii sabciina alfan toddobaatan kun aladiina toddobaatanka kun yadkhuluuna aljanna jannada geli doona bikayri xisaabin waxweydiin la-aan walaa cadaabin naar la-aan hum inay kuwaa yihiin uu nabiga ku sheegay aladiina kuwa anlaa yastarquun dawaba dalbin ee iska sabra walaa yagtawuun aanan isgudin walaa yatatayaruun aan waxba balaysan waalaa rabbihim rabbigood keliyata korkii yatawakaluun iskadaw alfaslu araabicu fasalkii todob afraad fil iisaari doorid waxbil khayr aadini labadan u dambaysa ee la sheegay iisaar macnihiisu waa maxaa waxaad u baahan tahay ood isdhaafisidiis isu dhaafisid midood istiraam xoogaaga kan waxba u noqon mayso adna ajirkiisa kama maarantid hebel baana kaa daran xoogaaga kan aad gacanta ku haysid adna ajirkiisaaad u baahanta oo inaad xoogaagii adiga isaga tasarufti ajrigiibaa kaaga daran kaasaana kaaga daran adna ajrigaa kuu daran isaar baa magaceeda la yihaa waxaad u baahantahay la gudbiyo sabaxadii qiimiga badnayde eebbaweyne ku ammaanay reer madiina wayu'firuuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wixii in laga dhargoon laga maarmo in keliyata la bixiya maa iyo wa xubi ilkhayr wanaagga la jeclaado bijamiic anwaaci khayr waa magaca guudo wixii wanaag oo dhan baa wada gudo galaya idan qofka khayrka inuu inuu sameeyo inta samaysuu jecel yahay oo ku fikiro labadan khuluqna fasalkaana ka hadlaya alfaslu araabicu fasalkii afraad biliisaari wax doorid naftaada laga dooro keyrkaa loo dooro gudaheedbuu u fasal yahay iyo waxu bilkhayr wanaagoo la jeclaado min akhlaaqi lmuslim qofka muslima dabeecadiisa waxaa ka mida allatii dabeecada iktasabaha oo muslimku kasbaday min tacaaliimi diinihi muslimka diintiisa diintaas tilmaanahay bixisay uu ka kasbaday wa maxaasini islaamihi muslimka islaamkiisa wanaagiisa uu ka kasbaday waxaa ka mida ah alisaaru doori calaa nafsi naftaadii korkeedii laga dooro waxub ilkhayr waxubin jacay lilkhayr adiga khayrka waxa loo jeclaado qof almuslimu qofka muslima mataa goortuu saa arko maxalan boos hadduu arko lilisaari maxala waxyar buu watay mid ka daran buu arkay kii ka darnaa maxalkii la sheegay wey falmuslimu qofka muslima mataa raaca goortuu arko maxalan uu boos arko bilisaari in wax loo doora umaxala aasara waa doora hayrahu keyrkiibu wuxuu dooraa calaa nafsihi nafkiisii korkeedii uu ka dooraa wafadalahu muslimkii keyrkiibuu fadilaa calayha naftiisii korkeeda ayuu ka fadilaa oo faqad yajiicu qofka muslima inuu baahdaa la arkaa liyusbi inuu dhardiyo uu u baahdo kayrahu isaga kayrkii wayactis muslimkiibaa oomaya liyurawi inuu wabxiyo siwaahu isaga wax ka soo haray bal qad yamuutu inuuba dhintaan laga yaaba qofka muslima wuxuu ku dhimanaya fii sabiili xayaati aakhariin kuwa kaloo muslimiina noloshoo jidkeed uu u dhinto intay iyagu dhiman lahaayeen adiga dhima inuu yihaa wamaa daalika arrinkaa maaha bibaciidin war fog maaha walaa khariibin midaan la ogeyn maaha calaa muslimin muslim korkii warkaa khariibku maaha tashabacad ay dhereegtay ruuxuu naftiisa bimacna bimacaani lkamaal kaamilnimo macnaheed ay ka dhareegtay oo wandabacad ay dabeecada u noqotay nafsuhu naftiisii bitabici ilkhayr khayrka dabeecadiisa waxub ilfadiila wanaag jacaylka waljamiil qurux jacaylka tilka taas iyo iyaduna sibqatullah baa riinji eebe muslimka mariyey oo abuuridiisii ku daray iyo iyada fa sibqatullah sidii eebe uu dadka u wanaajiyey kuwan masiixiyiinta ayaa biyo maxmuud ay yihaahdeen oo ay wax ku sugeen kuwan qisiisiinta ayay sameeyaan ilmaha markuu dhashaan la yihaah biyaasaa la gelinay masiix buu noqonayo diinta nabi ciise iyo waxaasuu daacad noqonay iyo la dhexgeliyo aylamaan fitrada abuurista sibqada mida eebow sibqat allah waman axsanu min allaahi sibqa kolkaa marka eebe uu maskaxdaada iyo maankaada beerkaada iyo wadnahaada imaan iyo taqwo iyo salaax u geliyo wataa sibqadii eebe tilkata iyo iyadaa sibqatullah eebarriinkiyo inkiisiya faman axsanu yaa ka wanaag badan min allaahi eebbaweyne sibqatan riinjiyey oo riinjiga aan ka suulaynin dunta iyo iimaanka iyo khayrka qofkan lagu raakibay ayaa tashbiih loo sameeyey waalmuslimu qofka muslima fii isaarihi dooridu uu khayrkiisa wax u dooraayo iyo waxubihi muslimkii jacaylkiisa uu lilkhayri wanaagga jecel yahay naahijun wuxuu wadaystay nahja saalixiin intiisuu suubanayd jidkoodii buu wadaysay assaabiqiin ee horreeyeen oo baaribun wuxuu ku safroo qaaday fii darbilaweli dadkii horreeyey wadooyinkooda gudahooduu ku safray alfaa'iziin wanaag ku guulaystay alladiina dadka qaala allaahu eebba weynaba yidhi fiihim bimadxihim ammaantooda fii sanaa'ihi eebba faallintiisa calayhim uu korkooda faalliyey uu eebba yidhi wayu'tiruun waa doonayaan waxay heli karaan way haban karaano calaa anfusihim naftooda korkeeda bay ka doorayaan oo kayrkood bay u doorayaan walow kaana haba ahaado bihim iyaga khasaasatun baahi waman qofka suuqa la ilaaliyey suxa nafsihi naftiisa quducnimadeed laga ilaaliyey fa ulaa'ika kuwa hum iyaga ayaa almuflixuun kuwa liibaanaya ina kula khalaa'iqi lmuslim qofka muslima dabeecadiisa dhammaanteed alfaadila ee koraysa wa kulla khasalihi qofka muslima khaslooyinkiisa dhammaantood alxamiida ee la mahdiyo aljamiila ee qurxan inamaa wax kale maaha hiya dabeecada muslimka qiimiga badan mustaqaatun waxaa laga waraabay min yanaabiici alxikma murti ilaheed baa laga waraabay murtidii almuxamadiya nebi maxamed loo nisbeeyey aw mustawxaatun mid laga waxyeystay wey min fuyuudaati araxma raxmada eebbe burqasadeeda alilaahiya ee eebba loo nisbeeyey oo facaraa misli qawli rasuul subanaha hadalkiisa iyo wax lamida korkood suubaniyaal kariim ee wanaagsana hadalkii almutafa laysku raacay caleyhi korkii muslim iyo bukhaari oo uu nabiga yihi laa yuuminu axadukum qofkii wax ma rumayn xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaado liakhiihi walaalkiisa muslima maa yuxibu wuxuu u jecel yahay linafsihi isaga muslima naftiisa ayaa tasdaadu waxaa korarta akhlaaqu lmuslim qofka muslima dabeecadiisii wanaagsan waxay siyaadsataa sumuwan korayn iyo wa culuwan kor noqosho calaa midli qowlillaahi tacaala eebba weyne hadalkii wax lamida korkii ayuu isagana shabeecada fiican ka qaata wayu'tiruuna waa doorayaan calaa anfusihim naftooda korkeedaay ka doorayaan walow kaana haba ahaato bihim iyaga khasaasatun kaaja daran waman qofka yuqali ilaaliyey maca nafsihi naftiisa bakiilnimadeeda fa ulaaika kuwa hum iyaga keligood almuflixuun kuwa liibaanay kaana shucuuru lmuslimi muslimka dareenkiisii wuxuu noqday bixubbi ilkhayr kaylka jacaylkiisa iyo warakbati jelin filiitaari la jeriyo doorid calaa nafsi nafta korkeedii laga doono walahli haweenka lagaba laga doono walwalad ilmaha la dhalay laga doono yasdaadu wuxuu markaas yaasanaya muslimka quwatan xoog iyo wanuwan kobcid iimaankiisii uu kobo ina cabdan addoonka almuslim lamida yaciishu nool mawsuulan isagoo lala xariiriyey bilaahi eebba weyne lisaanuhu muslimka carabkiisa laa yafta-u kama noogo khadban inuu mid qoyan yahay bidikrihi eebba weyne xusidii wa qalbuhu kama zuulo qalbigiisuna laa yafraxu kama zuulo xakifan in qalbiga muslimka uu ku nagi yahay calaa xubihi eebba weyne jacaylkiisa korkiisa in saraaxa hadduu foofiyo muslimkii fii malakuuti nadar dhowridda malakuudkeeda waa intay iri gaarto wey janal cibar cibrooyin buu ka gurubsanayaayo dhanku eegaba ishiisa cibruu ka qaadanayaa wainawlada alkhaadir qalbigiisii hadduu arooriyo calaa mithli aayaati almunazil calaa mithli aayaati almuzammili wa faatir laba suurad wey suuratu faatir iyo suuratu muzammil aayaadkoodii kuwa lamida korkood hadduu qalbigiisa ka fiiriyana waatan aayaadkii wamaa tuqadimuu waxaad hormarsataan lianfusikum nafafyaalkiina u hormarsataano min khayrin wanaaga tajiduuhu waa helaysaan cinda allaahi eebbaweyna agtii huwa kaad hormarsateen inuu khayran ka fiicnaan badan yahay oo wacdama ka weyni badan yahay ajnabaalgud mima amsaktum waxaad haysateen buu kana khayr badan yahay kana abaalgudnimo weyn yahay kolkuu hay-adaa musamin fiiriyo hay-adii faadirna waatan wa anfiquu bixiya mimaa kii bixiya wa anfaquu bixiyey war horay la jirtay mimaa kii ka bixiyey wax rasaqnaahum aan siinay siran qarsoodi waxalaaniyatan muuqaal intaba u bixiyey yarjuuna waxay alla ka filayaan tijaaratan ganacsi lan tabuura aanaan baaraynin liyuwafiyahum inuu eebba u wafiyo ujuurahum ajriyaalkooda oo wayasiidahum uu u kordhiyo min fadlihi eebbaweyne deeqdiisa uu waxuga kordhiyo inahu eebbaweyne kafuurun alla dhaafid badan litaa'ibiin dadka dembiga ka noqda shakuurun eebba mahadin badan oo addoommaha wanaagka sameeya ku mahdiyow kolkuu arko ayaadka iyo kuwa lamida uu ixtiqara wuxuu xaqira addunya adduunya o dhan buuba xaqira wasanaaha waa yasaa wasafa alaakhira aakhiruu doorta waisadaaha aakhiruu jeclaada waman qofka kaana haada warka aynu sheegnay xaaluhu yahay fakayfa sidee buusan laa yabdul wax u bixinaynin bisakhaa'in deeq usan maalahu xoolihiisii ugu bixinaynin walima laa yuxib see buusan u jeclaa alkhayra wanaag walaa yu-afir sabuusan ugu doorin alkhayr dad kale mansuusan ugu doorin calimuu ogaaday annamaa yuqadimuhu waxa uu dhiibayo alyowma maanta oo adduunkaa yajiduhu inuu helayo daddan aakharo huwa isagoo khayran ka fiican intuu bixiyey wacdama ka weyn ajrin abaalgud wahaadii waana batan khamsun shan min aayaati iihaari lmuslim qofka muslima dooridiisa uu wuxuu u baahay naftiisa ka dooro calaamayaal ku tusinaya iyo wa xubihi muslimkii jacaylkiisa uu lilkhayri jecel yahay ayaan shan arrimoodoo dhacday soo aroorinaynaa natluuha shantii baanu diri akrinaynaa bilxaqi siday u dhaceen liqowmin dad yaxqiluuna wax garanaya kow waxaa wey fii daari shirka daartiisa gudaheeda mushrikiintiiyo quraysh baa ku shiri jirtay waxaa hadda barlaman loo yaqaan ayaa xisaabsanayd markaasaa nabiga loogu tashaday fii daari nadwa shirka aqaladiisa aqalka gudihiisa ayaa waafaqa waxaa israacay majlisu shuyuukhi quraysh quraysh odayaalkeedii fadhigooda intuu ka koobmay biijmaaci ilaara qof keliyoo diiday male calaa ikhtiraaxin ra'yi bay isku raaceen taqadama bihi ra'yiga waxaa soo jeediyey abuu mura ibliis wey lacnatullaahi eebbe lacnadii caleyh korkiisa haato yaqdi wuxuu xukumayey ra'yigaa la ysku raacay biqatli nebiy subanaha dilidii sala allahu calayhi wasalama an si muuqaala loo dilin waqtiyaalihi nabiga ajaridiisa fii mansilihi aqalkiisa habeennimo lagu ajaro wa balaqa waxaa gaaray rasuul allah alle rasuulkii sala allahu calayhi wasalama alqara go-aankii baa gaaray aljaa'ir xadgudubka ah waqad udin subanihii la ogola lahu isaga bilhijra inuu meesha isaga tago facazama rasuulkii baa go-aansaday calayhaa hijradii wabaxasa wuxuu markaa raadiyey calaa man ruux korkii yanaamu seexda calaa firaashihi subanaha gogashiisa korkeeda ku seexda leylan intaxawaa iyugahu inuu nabiga dhehgeliyo waxaa tamwiih lagu samaynaya ahla almutarabisiin kuwa u gabanayey ee geedka fooda ugu hayay iyumawiha inuu waxmi geliyo ahla almutarabisiin kuwii gabanayey lahu nabiga u gabanayey ee rabay liyabdisuu bihi inay qabtaan fayuqaadir wuxuu ka tegay nabiga almanzil gurigii buu ka baxay wayatrukuhum buuna uga tegay yantadiruuna iyagoo sugaya qiyaamahu kicitaankiisa u min firaashihi gogoshiisii ka kici doono hawajada wuxuu helay ibna cami adeerkii wiilkii asha dhallinyaraha almuslim eeba u hogaansamay waa awalu man aamana bihi wax rumeeyo yaryara uu horeeyey caliyu bna abi aalib radia allahu canhu ayuu nabiga helay ahlan inuu cali u qalmo lilfida in nabiga uu isku furto iyo watadxiya inuu naftiisa gacangeliyo nabigii baa bandhigay calayhi cali alamra taladii warkogoshaydii masiixan inaan tagaan raba nimankiina waa kuwa kan inay gowracaan bay doonayaan haddii nabiga uu raayigii bandhigay falam yataradad maba shakinin caliyun cali fii an yuqadima nafsahu inuu naftiisa hormariyo fidaa-an isagoo naftiisa ku furanaya lirasuuliillah alla rasuulkii sala allahu calayhi wasalama oo fayana hali uu socdo calaa firaashin gogol korkeed inuu socdo kama shakin usan laa yadri hali ogeyn mataa goorta tatakatafu yani kala boobi doonto alaydi gacmayaal ay gacmayaala kala boobi doonaan minuu isaga xaggiisa liturma ama litarmi inay ganto bihi cali ila almutaxatishiin nimankii u ona ila dimaa'i dhiigyaalka yalcabuuna bihi inay cali ku dheelaano bisuyuufihim seefahoodii ay ku turturqaan lacbalkura sida banooni bilarjuli lugta loogu dhufto inay warmiya seef iyo leeb gelgeliyaan wanaama caliyun seexay waadara rasuula allah sala allahu calayhi wasalama rasuulkiibuu u dooray cali bilxayaati nolol isaguna halaydiluu yihi fadaraba wuxuu sameeyey bidaalika arrinkaasi calaa cadaasati sinihi cali da-diisa yaraanteed iyo lala qabo arwax masal misaal kan ugu xeeldheer fi tadxiyaati nafurash iyo walfida yuu isku sameeyey wahaakadaa sida ayaa yusiru lmuslim qolka muslima waa doona calaa nafsihi naftiisii buu ka doona wayajuudu naftiisii buu dhiibaa xataa binafsihi ayuu dhiibaya waljuudu dhiibid binafsi la deeqoo la dhiibo aqsaa haayati iljuud deeqnaaxa ugu dambeeye wey mithaal waa ka kii labaadna waa ka isnayn qaala xudayfa wuxuu yihi alcadawiyu loo nisbeeyey indalaqtu anigaa tegay yowma alyarmuug yarmuug meel lagu dagaalamay maalinteedii baan tegey adlubu bna cammin midaan ilma adeernahay ayaan raadinayey lianiga ii sugnaaday wa maciya wax yar baan wada mimaa in biyaa waana aquul waxaan naftayda leeyahay dhaawac halisuu ka oga in kaana bihi ramaqun naf haddaan ku gaadho suqtuhu saqaytuhu kistaan biyahan wado kaasaan ilmaadeerka nahay haddaanba naf ku gaadho inaan waraabiyo baan isu leeyahay oo wamasaxtu haddaan marmariyo bihi bilma wajahu waxoogaan afka haddaan uga daadiyo oo qowlalada iyo jadiinka ugu qaboojiyo kisna wejiga ka mariyo waxyaaba biyaan aan loo ordaya dhaawici baan ka dhexdaadinayo fa ida ana aniga bihi waxaan ka kahayn maadeerkaahayn way ku dabayar tahay faquntu waxaan idhi usqiika warma ku waraabiya fa ashaara ilaya wuxuu ii tilmaamay in hadli kara maaha nacam madaxuu sidaa yidhi haddaad biyahaysay waraabi faida goortaan fariisiyey oon biyihii u dhiibayada rajulun mid kale fayaquulu le ah, oo kaba darankan kolkuu ahdi maqlay ayuu yidhi warkaasaa iga darane anigu ahmali huge fa ashaara bnu cami in adeerkay wuxuu tilmaamay ilaya aniga an indaliq bihi ilayi afka kama oran karo an indaliq orod bihi bilma biyaha qaad ilayhi midkaas ahle biyaha ula orod faji'tuhu kii ahlahaa baanu imid fa idaa haddaanu imid huwa hishaam ibnu lcaswey faqultu waxaan idhi hishaam usqiika ma ku waraabiya fasamica bihi aakhar hishaam wuxuu maqlay mid kalo aa leh faqaala leh ah fa ashaara hishaamun sidii ninkii horoo kale baa hishaamna ii tilmaamay iyihi an indaliq bihi bilma war biyaha la orod ilayhi kaas taahaya biyaha ula orod faji'tuhu kii baan biyihii kula soo orday fa huwa intaan ku soo socday qad maata kii taahayay naftaa ka baxday kolkaasaan idhi kan dhimaye hishaamkii ku gaad farajactu ilaa hishaamin baan u soo laabtay fa idaa huwa qad maata hishaam waa naf baxay in adeerkii u horreeyey baan ku soo noqday farajactu waan soo noqday ilaa bna ami adeerkay ku dhalay fa idaa huwa qad maata saddexdii nin kistii biyaha weli gacantaa lagu haya misaalkii labaad waa ka raxmatullah eebaweyne naxariistii calayhim akhyaartaa korkooda ata ajmaciina dhammaantood wahaakadaa sida ayaa yadrib waxay sameeyeen haa-ulaa'i shuhada saddexdaas yarmuu ku dhimatay athalaatu ee saddexdaa halaathatu alabraaru baariyaalka aclaa miisaal miisaalkan u sarreeya bilisaari dooni wa tafdiili ilkhayr khayr la fadilo calaa nafsi laga fadilo wahaada arrinka huwa shaanu lmuslim muslim xaalkiisii waaka bihadihi ilxaya intuu nool yahay kolka inaynu aada u fognahay arka inaguna shanqar haddaynu maqallo maan waxaan gacanta ku haynay sarisooskeeda gelina saddex ruwiya waxaa la wariyey annahu arrinka inuu ah ijtamaca inuu kulmay cinda abilxasan alantakiyu ayaa waxaa ku kulmay niyafun wa halaathuuna rajulan dhowr iyo soddon nin ayaa ninkan agtii ku kulantay lahum waxay leeyihiin arkifatun waxoogaa muufa ay wataan macduudatun kow laba la yidhi an laa takfiihim kaafinayn qolada wadada shabaxan eragu kaafinayn fakasaluuha kibistii bay jejabiyeen kolkay kibistii jejabiyeen yay wadfa u baktiyeen asraaja nalki wajalasuu waa fadhiiseen bilakli cunid kolka waa kibis yar dhowr iyo soddon nin wey kibistii markii la jejabiyey ee la riiqay yaa nalka naga baktiyaan une nalkii baa la baktiyey mid walba gacantiisu iska reebtay oo wuxuu yidhi dadkuma fille aada iska qadid intan kale afkaa ku qoysato markaa mid iyo laba kuma fikirin waa laba iyo soddonkiiba isma oga walba wuxuu leeyahay kuwii kala cunaya idinkumana filla adiga iska qad iyaga ha quuteen falamaa rufixat isufra heeradii haddii la qaaday fa idan alarkifa muufadi bixaaliha waa sideedii lam yanqus minhaa shay wax ka maqan male lianna axadan minhum qof iyaga kamida lam yakul ma cunin war maxaa loo cuni waaye isaaran nin walba wuxuu u doorayey lilaakhiriin kuwa kale lilaakhariina wuu calaa nafsihi uga doorayey xataa lam yakuluu jamiican ilaa gidigood bayan cunin wahaakadaa sidaasa aatara kullu muslim muslim kulligii uu dooray jaa isagoo baahan oo minhum kamida hayrahu keyrkiibuu u dooray fakaanuu waxay noqdeen min ahli lisaaf dadkii wax u doori jiray jamiican dhammaantood hafar rawa shaykhaan muslim iyo bukhaari waxay wariyeen anahu arrinka inuu ahaa nasala inuu degay birasuulillah ala rasuulkii calayhi salaatu wasalaam dayfun marti nabiga u timid falam yajid nabigu ma helin cinda ahlihi dadkiisii agtooda shayan waxba kama helin fadakhala calayhi rajulun nin baa u soo galay min alansaar reer madiina ka mida fadahaba bidayf martidii buu la tegey ilaa ahlihi gurigiisii ula tegey uma ka gadaal ayuu wadlaca dajiyey bayna yadayhi hortiisa hataxaama cuntadii wa amara imra'atahu ansaarigii qofkiisii wuxuu faray biidfaa'i siraaj nalka bakti wa jacala wuxuu guda galay yadayhi inuu gacmaha taagayo ila acaam runtuu u taagaya kaanahu yaakul sidii wax wax cunaya muu iska dhigaya walaa yaakul waxuu cunaya male xataa akala dayfu ilaa martidii ay cuntay isaaran didayf isagoo martida u doonaya calaa nafsihi wa ahlihi uga doonaya falamaa asbaxa ansaarigii hadduu waa beriistayba qaala lahu ansaarigii wuxuu u yihi rasuulullah alle rasuulkii calayhi salaatu wasalaam laqad cajiba allah eebba weynayaabay min sariicikum sidaad yeesheen alleylata calay bidayfikum martidiinnii ونزلت aayatu waxaa degtay wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa aayadeediina sida ayay ku timid shan xukiya waxaa la sheegay ana bishra alxaaris bishri bni alxaaris ataahu rajulun nin baa u yimid fii maradihi bishir jiradiisiibuu ugu yimid aladii maradka tuwufiya bishir fiihi maradka lagu hobsaday kolkaasaa fashaka ninkii xalaxalay bishirna waa sakaraad ilayhi bishri alxaaja danbuu u sheegtay sidaa bishir yeelay hal cabuur baa lagu arkaa waana nafaxaya fanazaca bishrun bishir wuxuu siibay qamiisahu cabuurkiisa alladii qamiiska kaana aha calayhi korkiisa faaxtaahu qamiiskii wuxuu siiyey iyaahu kii tuugaayey wastacaara wax kale ma hayo wuxuu aaryo qaatay bishri khamiisan abuur kale maata fiihi uu ku dhinto bucaariye qaatay haadihii mid ahaynu akrinay khamsu suwarin shan suurad wey tushakil waxay ku samaynaysaa un mudajan qayb xayan nool likhuluqi lmuslim qofka muslima dabeecadiisa filisaari doorid ugu dabeeca waxubilkhayr dakarnaaha hunaa meesha aanaan ku sheegnay liyurida almuslimu qofka muslima inuu ku arooriyo calayhaa shantaa miisaal khaatirahu qalbigiisa oo fa yacuudu uu muslimkii noqdo mushbican mid naftiisii ka dharjiyey biruuxi xubilkhayr wanaagga jacaylkiisa nafteeda iyo walisaari doorid wayuwaasil inuu muslimkii xariiriyo adaa risaalatihi muslimka risaaladiisa gudashadeeda alkhuluqiya ee dabeecadda loo nisbeeyey almithaaliya ee wanaagsan fi lxayaati nolol gudaheeda wa huwa isaguna almuslim waaba muslim eebba u hoggaansamo diinta ku soconaya qabla kulli shay wax la arka dhammaantii ka hor huba muslimaha wallaahu aclam